alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiidka siddeed boqol iyo labiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo koob iyo lixdan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam laa tadkhulu ljannata xata tu'minuu rasuulku calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tadkhulu ljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa ad rumaysaan geli maysaan ilaa iimaan la timaadaan jannada geli maysaan walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa tuxibbuu walaa tu'minuu ma rumaynaysaan xataa taxaabbuu ay xataa tataxaabbuu ilaa isjeclaanaysaan rumaynna maysaan oo iimaankii kaamilkaa laydinka heli maayo ilaa isjeclaataan awala adullukum maydin tusiyaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam calaa shayin shay maydin tusiyaa shaygaasoo idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aad isjeclaanaysaan shay haddaad samaysaan aad isjeclaanaysaan maydin tusiyaayoo maydin sheegaa afshu asalaama baynakum salaamta faafiya dhexdiinna ku faafiya salaamta waa bimacnaa ruux wal oo muslimaba salaam hadduu doona ha kaa qaadi waayo iska salaam rawaahu muslim muslim ayaa soo wariyey xadiidka siiqada laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu iyo walaa tu'minuu xataa taxaabbuu waxaa la moodi karaa inay tahay siiqadu nahyi oo ficilkii yacnii in markaa nuunkii nuunlicraabkii la gooyey ayaa muuqata marka laadu inay naahiye tahay ila taasaa jasmi samaysay ayaa soo degdegaysa laakiin macna ahaan nahyiguma waafaqayo oo in iimaan la nahiyayo la reebaayo ama waxa weeye markaa janno in la galo la reebaayo dee waxa weeye markaa waalid ma aha macno qumani markaa kama imanayo macno qumani kama imanayo marka laadani waxa weeye waa naafiyo waa naafiyo weeye ee waxa dhacda nuunka nuunulicraabka biduuni jaazimin walaa naasib baa wakhtiyada qaarkood la xadfaa oo la gooyaa isagoo jaazim iyo naasibtoonna aanu jirin sabab lagu jasmiyo aanay jirin sabab lagu nasbiyaana aynay jirin laakiin waxaa loo qaybiyaa maray qiyaasi tahay iyo maray shaad tahay markay qiyaasiga tahay waa markay nuunkaa uu raaco nii markuu ka daba dhaca weeye ya iyo markaa nuun wiqaaya ka horraysa markay ka daba dhacdo oo ay markaa xaaladda caynkaasa waa qiyaasi in la xadfaa waa qiyaasi kalaamka fasiixayna ku timaadaa saddex wajaana markaa ku bannaanoo in nuunka la daayo oo nuunka nuunka lagu shido iyo in labada nuunba la daayo oo markaa waxa weeye la kala fakiyo laakiin iyo in labada nuun mid ahaan la xadfo yacni markaa saddexdaa wajaa ku bannaan saddexdaba ibnu maalik hal beyt buu ku cabbira waxadfuha fi alrafci qabla ni'ata waalfaku waalidgaamu aydan habata yani nuunka nuunu rafciga in la xadfaa oo la gooyaa qabla nii nii horteed oo nuunkaa la jaraayo la gooyaa meesha laga saaraa wa xadfuha fi rafci qabla nii ataa waa yimi waalfaku waalidgaamu aydan habata in la kala fakiyo oo la daayo oo labada la kala saaroo aan laysku shidin iyo in laysdhex geliyo laysku idqaamo labadooda laysku shedo labada mid walba waa sugnaatay waalfaku waalidgaamu aydan sabataa qur'aankaa saddexdaba la akhriyey badiba aayaadka qur'aanka laba ayaa la akhriyaa laba ahaan ayaa la akhriyaa laakiin mawaadicda qaarkoodoo qur'aanka ka mida walow haba yaraatee waxaa la akhriyay saddexda wejiba afa ghayra allaahi ta'muruunnii acbudu ayuha aljaahiluun ta'muruunnii waa sida musxafka ku sugan ta'muruunanii waa qiraa'o kale oo sabci ah ta'muruuniya nuunka markaa la khafiifiyo iyo adana la kordhigo hal nuun keliyana la akhriyo waa saddexda qiraa'aba sabcada gudahooda lagu akhriyey laakiin badiba qur'aanka waxaa la akhriyaa laba weji baa la akhriyaa oo quraa'u sabcuhu ay ugu kala qaybsamaan laakiin mawdica saddexdaba way kala akhriyeen taasi waa qiyaasi markayta markay shaadka tahayna waa tanoo kale iyadoo ni aynay ka daba dhicin biduuni jaasimin walaa naasib markaa in la gooyo waqalla qalla duuna niin nasran kama laa tu'minu xataa baydka kaluu ku tilmaamayoo wuxuu yidhi markaa waxay yar iyadoo nii aynay ka daba dhicin in la gooyaa waa yar tahay oo nuunkaas la gooyaa yacni biduuni naasibin walaa jaazim buu ujeeda kamaa laa tu'minu xataa xadiisku ishaaraya sida xadiiskan laa tu'minu xataa taxaabbuu yacni marka xadiisku ku ishaaraya laa tadkhulu ljannata xataa tu'minu walaa tu'minu xataa taxaabuu calaa kulli xaal saas weeye waa weji jira oo luqada carbeed saa'iq ku ah oo fasiix ah walow markaysaga markaa samaaci ah haba noqdeen xadiiskani wuxuu tilmaamayaa jannada gelitaankeedu inay ku xidhantahay iimaan in lala yimaado oo ciddaan iimaan ku dhimani jannada geli mayso iimaanka kamaalkiisina wuxuu ku xidhan yahay isjacaylka la isjeclaanayo kamaalka waxaa loo jeedaa kamaal waajiba loo jeedaa kamaal waajiba ayaa loo jeedaa ila kamaalku wuxuu noqdaa mid mustaxaba oo sunna ah iyo mid waajiba ayuu noqdaa inay muuminiintu isjeclaadaan waa shay waajib ah marka waajib baa ka maqan haddii isjacaylkii la waayo marka ma rumaynaysaan iimaan kaamilah kamaal waajiba ilaa isjeclaataan ay xataa tataxaabbuu macnuhu dhacaya waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii ta'ood baa midkood la xadfay marka shayga haddaba jacaylka sababaya waxa weeyaan oo jacaylkii ka qayb qaadanayaa waa salaamta laisi salaamayo marka faa'iide kale inay ku sugan tahay salaamtii oo jacaylkii la ysjeclaanayeyna inay ka imanayso ayaa laga qaadanaya kayfa asbaxta kayfa amsayta mima yagrisu lwudda fii fu'aadi alkariimi shaacirka muxuu yidhi maxaad ku waaberiisatay maxaad ku galabaysatay waxay ka mid tahay waxyaalaha ku beeraya yacni jacaylka ku beeraya qofka wanaagsan qalbigiis yacni salaamta ayaad diiqaysa ya qofkii inaad markaa salaamto yacni markaa danaynayso aad xaalkiisii waraysanayso jacaylkii iyo qulubtii inay isu soo dhowaatay ka qayb qaadanaysa xadiidka sideed boqol iyo saddexiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo labiyo lixdane wa can abi yuusufa cabdillaahi bni salaamin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam salaam waa mukhafaf allaam laam kalashadii maayo cabdullahi ibni salaam la odhan maayo cabdillaahi ibni salaam weeye salaam waa mukhafaf badiba asmaada salaam ku soo arooray waxay u badan yihiin shad bay u badan yihiin dhowr shakhsi ayaa magacooda salaam laga soo reebaa ilaa shan bay gaadhsiin jireen ugu badnaan se ay qori jireen shantaa iyaga marka waa lama shido inta kale waa loo shidaa marka shantii waxaa ka mid ahaa cabdullahi ibnu salaam baa ka mid ahaa qaala wuxuu ihi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul wuxuu ihi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhan ayaan maqlay yaa ayuha annaasu dadow afshu salaama salaamta faafiya wa atcimu acaama cuntadana quudiya bimacnaa dadka siiyo quudiya ciddii la siinayey waa la xadfoo lama sheegin maa dadka marka ayaa loo jeedaa baahan siiya wasilu larxaam yacni kuwa aan baahnayna waa dhici kartaa dee haddii yacni markaa eh, martisoor iyo wax la mida loo siinaayo ama marka waxa weeyaan marka waa soo geli karta wasilu qaraabooyinka xidhiidhiya wasalluu wannaasu niyaam wasalluu tukada wannaasu niyaam walxaal annaasu dadku niyaamun ay hurdaan tukada tadkhulu ljannata bisalaam haddaad sidaa yeeshaan tadkhulu waa gelaysaan aljannata jannada bisalaamin nabadgelyo xaalaa ku dheehantihin baad gelaysaan ama bisalaamin salaam laydin salaamo la jirkeed baa jannada gelaysaan oo dee allah idin salaamayo malaa'igtuna idin salaamayaan ama bisalaamin ay bisalaama nabadgelyaa ku gelaysaan rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi wa qaala wuxuu yihi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa weeyaan buu yihi sheekh albaanina xadiiska waa quwiyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray in salaamta la faafiyo cuntada dadka la quudiyo la siiyo qaraabooyinka la xidhiidhiyo la tukado habeenka iyadoo dadku hurdaan afar shay buu amray mid waa salaamtii waa xidhiidhkii dadka ka dhexeeyey waa quudintii waxa weeye gacantu inay furaato marka hadal wanaagsan qofku inuu ku hadlo salaamtu waxay ka mid tahay hadalkii wanaagsanaa gacan wanaagsan qofku inuu yeesho oo markaa wax bixiyo oo wax ku deeqo qaraabooyinka si gaara inuu xidhiidhiyo bullu arxamakum walow bisalaam yacni qooya qaraabooyinka waxaa loo jeeda qoyaanka xidhiidhintii qaraabooyinka qooya bimacnaa xidhiidhiya walow bisalaam kulay ku tahay waxaa ku qoynaysaan ee ku xidhiidhinaysaan salaamaa salaamtaan kulay ku tahay yacni markaa yacni xidhiidhiya tukada iyagoo dadku hurdaan wannaasu niyaam waa jumla xaaliya waa qiyaamu leylki tadkhulu jannata bisalaam intaa haddaa yeeshaan jannada waxaa ku gelaysaan yacni nabadgelyaa ku gelaysaan ama salaam laydin salaamo xagga ilaahay iyo xagga malaa'igta laydinka salaamaa ku gelaysaan macnaha dambe oo marka waxaa weeye salaamta laydin salaamo waa si fiican yahay nusuustuna waa sheegaysaa in waxa weeye marka ay mu'miniintu jannada gelayaan inay malaa'igtu salaamayaan oo deedna markaa odhanayaan gala salaamun calaykum tibtum xadiidka siddeed boqol iyo afar iyo konton wa can dufayl ibni ubay ibni kacbin annahu kaana ya'tii cabdullaahi ibni cumar dufayl ibni ubay ibni kacbin taabici buu ahaa saxaabigii ubay ibnu kacbin baa dhalay dufayl wuxuu sheegay annahu kaana ya'tii inuu u tegi jiray cabdullaahi bni cumar cabdulaahi bni cumar inuu tegi jiray fayaqduu macahu ila suuq fayaqduu waa ka lihi jiray macahu isaga la jirkiisa ayuu ka lihi jiray ila suuqi suuqa ayuu kalihi jiray yacni markuu u tago yani wuxuu u kaxaysan jiray suuqa markaa waxwaan ayuu qaban jiray isaguna inuu ka faa'iidaystuu doonaayo dee waa raaci jiray fa idaa qadawnaa ila suuqi markaannu u kallahno oo qabanno suuqa lam yamura ma soo maro cabdulaahi cabdulaahi bni cumar calaa saqaatin alaaba iska liidata mid iibinaya ma soo maro assaqaad waxa la yidhaha waa baa'icu saqad saqadka waxaa la yidhaahdaa waxaa yacni markaa liita radii'u lmataac alaabada teeda liidata ee iska yaryare iska liidata ayaa la yidhahdaa saqad la yidhahdaa lam yamura ma soo maro cabdulaahi bni cumar calaa saqaatin alaaba liidata mid iibinaya ma soo maro wala saaxibi baycatin shay marka waxa weye mid iibinaya hal mar iibinaya ma soo maro oo ruux joogto wax u iibiyaba maahee halkaa mar buu wax iibinaya walaa miskiinin mid markaa miskiinoo baahan ma soo maro walaa axadin wa catfu alcaami cala alkhaas cidba ma soo maro ilaa sallama calayhi inuu salaamo mooyaane axad kasta uu soo maro waa salaamayey qaala tufaylu tufayl wuxuu yidhi fa ji'tu cabdallaahi bni cumar baan u imi yowman maalin baan u imi fastatbacanii wuxuu iga dalbay inaan raaco ila suuqi suuqa inaan u raaco ayuu iga dalbaday oo yidhi nakeen aan suuq qabannin fa qultu lahu waxaan ku idhi lahu ay licabdillaahi waxaan ku idhi maa tasnacu bisuuqi suuqa maxaad ku samaynaysaa maxaad ku fali wa anta laa taqifu cala albayc adoo iibka wax la kala iibsanaya aan taalacanaynin yacnii mid marka waxa weeye iibkii goobjoog ka noqonayo oo ashyaadu qiimaha ay leedahay inuu ogaado iyo wax la mida doonaya ma tihin walaa tas'aluu can isilac badeecaduhu waxay joogaanna qiimahooda dadka weydiin maysid walaa tasuumu biha kuma gorgortamaysid bihaada wuxuu u celinayaa daliilfaalixiinku suuqu u celinaya yacnii suuqa gudihiisa gorgoro kama samaynaysid laakiin macnaha soo degdegayaa waa in markaas silcada ay u noqonayso walaa tasuumu ma gorgorinaysid biha ay bisilcati yani badeecadda marka waxa weyaan yani la iibsado gorgorin maysidoo intaa ma iga siinaysaa iyo wax la mida odhan maysid walaa tajlisu fii majaalisi asuuq fadhiisan maysid meelaha marka waxaweyan yani fadhiyada suuqa la fadhiisto meelaha markaa suuqa la fadhiistana fadhiisan maysid intaa midnaba samayn mayside maxaad ku fadhi suuqaad aadayso wa aquulu waxaan ku idhaahdaa ijlis binaa haahuna nataxaddas marna waxaan ku idhaahdaa buuidhi halkan ina fadhiisi nataxaddas haddaad ina fadhiisto waa ku sheekaysanaynaae nataxaddas iyo nataxaddasu baa labadaba loo dabdiyaa haddii la jasmiyo waa jawaabu talab haddaan fadhiisanno nataxaddasu waa ku sheekaysanaynaa nataxaddasu haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa isti'naaf jumlo cusub nataxaddasu waa sheekaysanaynaa fa qaala wuxu uhi yaa abaa batnin abaa batniyow wa kaana tufaylu daa batnin tufaylna wuxuu ahaa mid xoogaa calool u yara saaxiibo calooshiisa soo yaro buuran tahay oo calooshiisii ayn la sinayn jirkiisan kale soo jeeda in yar soo yara taagan tahay oo yaro buuran tahay ayuu ahaa tii buu marka abaabatnin u yidhi waxaa laga qaadanayaa haddii qofka aanu karaahiyaysanayn oo sifadiisa khalqiga a ah markaysa markaa in lagu sheegaa yacni inaan dhibi ku sugnayn oo lagula khitaabaa haddaanu karaahiyaysanayn lakiin hadduu karaahiyaysanayo in lagu yidhahdo ma aha waxaana lagu xambaarayaa inaanu karaahiyaysanayn innamaa naqduu min ajli asalaam waxaan u soo kallahaynaa salaamta daraaddeed nusallimu calaa man laqiinaah waxaan salaamaynaa ciddaan la kulanno ayaan salaamaynaa ciddaan la kulanno aan salaamaynaa rawaahu maalikun fi lmuwaa maalik baa muwaaa ku soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixu ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu u soo baxayey ee suuqa u qabanayey waxay ahayd liajli asalaam inuu qof walba salaamo ayuu doonayey siuu fadligiiyo sawaabkiiyo ajarka uga helo saasuu doonaya qof walba inuu salaamo saasuu markaa suuqa u marayey markaa dabeedna waxa weeye socodkaasuu samaynayaa qof walba oo uu ku soo baxana yacni waa salaamayaa fadligaa iyo ajarkaasuu doonayaa inuu gurto marka waxa weye dee fadli weyn baa salaamtii ku sugan ajar weyn baana laga helaya axaadiista soo socotaana sheegaysa fadliga laga helaayo iyo sawaabka laga helayo axaadiista soo socota ayaa markaa waatan mar idhi waxaweyaan dhallinyarada qaarkood aan ku idhi haddii lagu odhan lahaa qof kastaad salaamto toban dollar baad ka helaysa ya dhalam akoonkaagunbay toban dollar ku dhacaysa maxaad samayn lahay magaaladaba waa dhammayn lahaa buuri magaalada gebigeedaba waa dhammayn lahaa dee sawaabka aakhiraa ka weyn baabka baabu kayfiyati asalaam qaabka salaantu noqonayso laysu salaamayo ayuu u baab yahay qaala imaamu nawowi raximah ullah yustaxabu an yaquula almubtadi'u biasalaami assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaa la jeclaystaa oo la sunneeyaa an yaquula almubtadi'u inuu yidhaahdo ka bilaabaya biasalaami salaamta bilaabayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh oo salaamtoo dhammaystiran uu yidhaahdo assalaamuna hormariyo sidaasaa la jeclaystaa assalaamu ay xifdu salaami ilaaha assalaam ilaalintiisu calaykum korkiinna ha ahaato waraxmatullaahi naxariista allahna korkiinna ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinka ilaahayna korkiinna ha ahaato waa duco weeye fa fayaatiya bidamiiri iljamci wuxuu la imanayaa sida la jeclaysto bidamiiri iljamci damiir jamc uu la imanayaa calaykum buu odhanayaa ee ifraadinayo calayka odhan maayo wain kaana almusallamu calayhi waaxida haba ahaado ka la salaamayaa mid qura ha ahaadabee waa loo jamcinayaayo calaykum baa la odhanayaa sababtuna waxay tahay isaga iyo malaa'igta wehelisaba dhammaan waa la wada salaamayaa malaa'igtii xasanaadka qoraysay iyo malaa'igtii dembiyada qoraysay ayaa weheliya markaa marka lagu daro yaga dee jamac bay noqonayaan sidaasaa calaykum loo odhanayaa loo jamcinayaa wayaquulu lmujiibu ka jawaabaya markaa salaamta celinayaana wuxuu odhanaya ee salaamtiisa ajiibaya wacalaykum assalaamu korkiinnana idinka ha ahaato assalaamu ilaalinta ilaaha assalaam korkiinna ha ahaato waraxmatullaahi naxariista ilaahayna korkiinna ha ahaato wabarakaatuhu barakooyinka ilaahayna korkiisa wabarakaatuhu barakooyinka ilaahayna korkiinna ha ahaato yacnii sidii hore ayuunbuu u odhanayaa laakiin wuxuu ka beddelayaa inuu waawul cadfina geliyo calaykumna soo hormariyo fayaatiya biwaawi lcadfi wuxuu la imanayaa waawulcadfi buu la imanayaa waawulcadfi buu gelinayaa fii qowlihi wa calaykum calaykumna waa soo hormarinaya khabarku ku qadimaya wuxuu sheikhu inooga warramayaa raximahullah sida markaa kayfiyada in laysu salaamo ay fiican tahay ayuu ka hadlayaa oo salaamta sharciga ee ducada ah ayaa laysku salaamayaa wuxuu se inoogu daray inuu dhammaystiraa inay fiican tahay oo afdal tahay waayo axaadiistu waxay sheegaysaa inuu dhammaystiraa inay fadli badan tahay saasay axaadiistu sheegaysaa waan arki doonnaa wuxuu kaloo inoogu daray qofka la salaamaya xataa hadduu yahay cidda la salaamaya xataa hadday tahay qof qura hadday tahay waa loo jamcinayaayo assalaamu calaykum baa la odhanayaa sidaasi waa sida sheikhu marka uu istixbaabay oo markaa culammada qaarkood ay markaa jecel yihiin in la sameeyo inay afdalka tahay waase soo aroortay markaa labada mid walba axaadiista qaarkoodna waxaa ku timi oo aynu arki doonnaa iyadoo calaa sabiili ifraad lagu salaamayo ama salaamtii lagaga celinayo markaa jamaca iyo markaa ifraadku labaduba waa jiraan laakiin maadaama ay tani kamaal badan tahay tii kamaalka badnayd buu sheikhu doortay laakiin sida kale lafteeda in lala yimaadaa way bannaan tahay sunnadana waa ku sugan tahay oo assalaamu calayka la yidhaahdo ama wa calayka assalaam loogu celiyo oo lagaga jawaabo waawga laftiisa isagoo waawga aanu la soconna waa dhacdaa maruu la socdana waa arki doonaa baa axaadiista qaarkoodoo marka laga jawaabayo salaamta waawga la raacinayo waa inoo iman doonaa xadiiska siddeed boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo afar iyo lixdan can cimraana bni xusaynin radia allaahu canhuma radia allaahu canhu qaala jaa'a rajulu ila anabiyi sala allahu aleyhi wasalama faqaal wuxuu uhi nin baa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala waxauu yidhi assalaamu calaykum ilaalinta ilaahay korkiinna ha ahaato ama assalaamu calaykum nabadgelyo korkiinna ha ahaato labada wejiba waa loo fasiraya faradda calayhi salaamtii buu ka celiyey suma jalasa dabeedna waa fadhiistay ninkii fa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu waxau yihi cashrun ay hiya cashrun toban weeye oo bimacnaa toban ajar baa laga helayaa ama kutiba cashrun toban baa la qoray suma jaa'a aakharu mid kale haddana yimi faqaala waxau yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah waraxmatullaahi buu ku daray faradda calayhi nebigu salaamtii waa ka celiyey fa jalasa ninkaasina waa fadhiistay fa qaala waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cishruun ay hiya cishruun yacni markaa salaamtan aad igu salaamtay waa markaa waa labaatan oo ajar labaatan baa laga helaya uma ja'a akharu mid kalaa yimi intaa dabadeed mid kale ayaa yimi oo fa qaala waxau yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa dhammaystiray salaamtii faradda calayhi nabigu calayhi salaatu wasalaam salaamtii waa ka celiyey fajalasa ninkaasina waa fadhiistay faqaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam alaauun waa soddon xasana weeye rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiisun xasan xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi tirmidi waxa uu yidhi xadiisun xasan waa xadiis wanaagsanoo xasana weeye wa kadalika culammo kalena waa quweeyeen oo xaafid ibnu xajar wakhayruhu waxay tilmaameen xadiidkan inuu qawi yahay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa salaamta laysi salaamayo fadliga iyo ajarka laga helaayo ama xasanaadka qofka looga qoraayo assalaamu calaykum keliya markuu yidhaahdo toban xasanaa loo qorayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi markuu intaa israaciyana labaatan xasanaa loo qorayaa assalaamu calaykum waraxmat wa barakaatuhu saddexda qaybood haddii la israaciyana soddon xasanaa loo qoraya ajar weyn baa laga helayaa salaamtii ajar weyn ayaa laga helayaa marka fadliga ay salaamtu leedahaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya kayfiyada salaamtana waa laga qaadanaya siiqada loo odhanaayo salaamtana xadiidku waa sheegaya waa laga faa'iidayaa fadliga iyo xasanaadka ku jirana xadiisku waa tilmaamaya xadiidka siddeed boqoliyo lixyo konton dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo shan iyo lixdaneh wa can caishata radia allaahu canha qaalat waxaa bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen caaisha inay caaisha tidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu igu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam haada jibriilu yaqra'u calayki asalaam haada kani jibriilu jibriil weeye yaqra'u calayki asalaam xaaluu korkaaga salaam ku soo akhrinaayo yacni ku soo salaamayo qaalat waxay tidhi caaisha qultu waxaan idhi wa calayhi asalaam waraxmat ullaahi barakaatuh isagana korkiisa salami ha ahaato ama ilaalinta ilaahay korkiisa ha ahaato wa raxmatullaahi naxariista ilaahayna korkiisa ha ahaato wa barakaatuhu barakooyinka ilaahayna korkiisa ha ahaato muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wahaakada waqaca fii bacdi riwaayaati asaxiixayn wa barakaatuh riwaayaadka saxiixaynka qaarkood waxaa ku dhacay wa barakaatuhu ziyaadadaas yaday ku sugan tahay wa fii bacdiha bacdi kaloo riwaayaadka saxiixaynka ka mida waxaa ku sugnaa bixadfiha goynta laga goynaayo intaa dambe ee wabarakaatuhu laga jaraayo oo ay ku kaaftoontay inta hore wacalayhi assalaamu asalaamu waraxmat ullah wa siyaadatu asiqati maqbuula alimaamu nawowi waxau yidhi ruuxa siqadee lagu kalsoon yahay siyaadada uu kordhiyo ee wax ku daraa intaa uu siyaadiye xadiiska ku sii daraa maqbuulatu mid la aqbalayo weeye yacnii marba cidda kordhinaysa hadday tahay cid hiqo oo daabida ah oo xaafida ay tahay intaa uu ku daray oo bimacnaa ku soo wariyey inay riwaayada la socoto xadiiska ku jirtay waa la aqbalaya waa la qaadanayaa waxay noqonaysaa maqbuula qaacidada ziyaadatu hiqati maqbuula ku dareeraysa qaacidadanna calaa kulli xaal itlaaqeeda ma aha oo dee sida taxqiiqu yahay waa in markaa tafsiil ku sugan yahay weeye cidda kordhinaysaana la eegayaa oo culammadii mutaqadimiintu waxay samayn jireen cidda xifdigeedu markaa dhammaystiran yahay hadday kordhisay oo siyaadisay xifdigoodana aan markaa ku sugnayn khafiifnimo ama markaa waxaa weeye nuqsaani aynay ku jirin yacni waxa weeye ziyaadadiisa waa la aqbalaya kii dabdiga badnaayoo kale uu kordhiyo ee xifdiga badnaa ee siqanimada badnaa hadduu isagu ziyaadiyo waa la aqbalaya haddii laakiin nin marka waxa weeye xoogaa xifdigiisa wax ku yara sugan yihiin laakiin marka aanu khilaafin axaadiistiisa la quweeyo oo la taxsiiniyo cidda kordhisay hadday ciddaa tahay axaadiistiisu saalix lilixtijaaj waa noqotaa laakiin xifdiga waa khata'a ah, marmarka qaarkood oo khata khata'yuu leeyahay iyo wahmiyo xaalka noocaasoo kale culammada mutaqadimiinta ma aqbali jirin waxaanay ku xambaari jireen in lagu xambaarayo wahmiyadii marmarka qaarkood walow haba yaraatee uu khati'i jiray noocii inay ka mid noqonayso inta uu kordhiyey calaa kulli xaal cidda siqada ee xaafidka ahi hadday kordhiso waxa weeye ziyaadadaas waa maqbuula ishkaal ma mashhuur waxaa markaysagaa sida ay muta'akhiriinta qaarkood ay qabaan inay ziyaadada u kala saaraan munaafiya iyo hayru munaafiya haddaynay ziyaadadu munaafiye ahayno wax lagu ziyaadinayo aynay ka hor imanayn waa la aqbalayaa cid un la aqbalo oo hadalkiisu saalix lilixtijaaj uu yahay haddii marka ay kordhisay ziyaadaduna munaafiye ahayn waa maqbuulo laakiin hadday ziyaadadu munaafiye taho ka hor imanayso masiidu calayhiga lagu kordhinaayo xaalka caynkaasaan la aqbalayn tafsiilka caynkaasa ayaa ahlulcilmiga qaarkood ay mareen sida xaafid ibnu xajar wakhayruhu ay markaa tilmaamayaan ciddii ka dambaysayna badiba ku raaceen waa yahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga caaisha ayuu sheegayaa oo in jibriil markaa salaamaayo oo uu nabiga calayhi salaatu wasalaam u soo faray salaam u soo faray inuu ka gaadhsiiyo caaisha waxaa laga qaadanaya fadiilada caaisha leedahay baa laga qaadanaya zawjaadkii kale ee nebiga calayhi salaatu wasalaam dee kuma hayno ee caaisha ay isku wakhtiga ahaayeen iyadoo markaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi jibriil baa ku salaamaya marka fadligeeda ayaa laga qaadanayaa caaisho fadligeeda inuu weyn yahay bay ku tusinaysaa taas waxaa kaloo laga qaadanayaa aadaabta marka waxaa jibriil inuu waxaweeye markaa salaamtii u soo faray nebiga calayhi salaatu wasalaam taasina markaa adabka wanaagsan ayay markaa tilmaamaysa iyo aadaabta wanaagsan ayay ina dareensiinaysa waxaa kaloo ku sugan lafdigii salaamta in lasoo soo naqliyaa inayn laazim ahayn marka waxaweeye loo sheegaayo cidcid marka inay salaamaysay ee yaqra'u calayki asalaam ayaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam markaa dabeedo markaas sidii baa iyaduna salaamtii kaga qaaday waxaa kaloo laga qaadanayaa cid maqan haddii salaamtii laga qaadaayo in bidamiiri alghayba lagaga qaadaayo oo wa calayka asalaam may odhan dee ila nebigay markaa la hadlaysaa khitaabkii nebigu ku dhacayaa markaas wa calayhi asalaam bay tidhi yacni markaa damiiru alghayba ayay isticmaashay maadaama lafdi kaybo lagaga warramay oo lagaga xikaayooday iyaduna ghayb ay ku jawaabtay wa calayhi asalaam waraxmat wa wabarakaatuh waxaa kaloo laga qaadanayaa salaamta cidda radinaysaa inay waaw gelinaysana waa laga qaadanaya uu sheikhu inoogu soo sheegay muqadimada hadalkiis hordhaca uu ku soo sheegay wa calayhi asalaam sidaas ayaa marka waxa weeyaan caaisha nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u sheegtay inay marka waxa salaamto salaamtii ka qaaday yacnii inay jibriil salaamtii ka qaaday waxay ku sheegtay lafdiga ah wa calayhi asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu xadiidka sideed boqol iyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo lix iyo lixdan eh wa can anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama kaana ida takalama bikalimatin acaadaha halaatan xata tufhama canh anas waxa uu sheegay ana anabiya sala allahu aleyh wasalam in nebigu kaana ida takalama inuu ahaan jiray markuu hadlaayo bikelimatin kelmad ku hadlaayo acaadaha mid soo celceliyuu ahaan jiray kelmadda alaasan saddex goor buu ku celin jiray saddex goor ayuu ku celin jiray xataa tufhama canhu si looga fahmo ayuu saddexda goor ugu celin jiray waidaa ataa calaa qawmin hadduu qowm markaa u tago oo fa sallama calayhim uu salaamo sallama calayhim alaasa wuxuu salaami jiray saddex goor buu salaami jiray rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa hada maxmuulun cala ma ida kana aljamcu kaiira alimaamu nawowi waxau yidhi wa haada arrinkan ku celcelinta saddexa goor lagu celinayaa maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa maa ida kaana aljamcu hadduu markaa jamacu ahaado kasiira mid fara badan ahaado markuu jamacu fara badan yahay baa lagu xambaarayaa oo laga yaabo markii labadii inayna ku maqlin ayuu ugu celin jiray saddex goor ku celin jiray xadiiskani wuxuu tilmaamayaa laba mas'alo masalada koowaad wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu hadlaayo inuu hadalka dadka ugu celin jiray saddex goor culammadu waxay sheegeen taasi itlaaqeeda inaynay ahayn hadalka u baahan in lagu celceliyo ayuu ku celcelin jiray hadalkaan u baahnay in lagu celceliyo ee ama dadkii ay wada maqleen ama ay marka ku wada fahmayaan kuma celin jirin oo maaha hadal kasta uu nebigu ku hadlaayo calayhi salaatu wasalaam cala aliitlaaq inuu saddexda goor ku wada celin jiray ma aha hadalkii u baahan in lagu celiyo ayuu ku celin jiray masalan marka la sheegaayo masale u baahan faham oo waxa weeye markaa marka laga yaabo dadku inay ku fahmeen oo ghariib ay ku tahay celintii way u baahan tahay in lagu celiyo jamacu hadduu badan yahoo aan la wada maqlayna in lagu celiyo waa u baahan tahay saddex goor lagu celiyo laakiin kelmad kastuu odhanaayo iyo jumlo kastuu sheegaayo inuu saddex goor ku wada celin jiray ma aha ee kuwa xaajadu keensato iyo baahidu keensato in lagu celiyo ku celin jiray dadkuna wax kastoo la odhanayo in lagu celceliyo saddex goor dee waxa weeye ma ma jecla shaygu hadduu waadix yahay oo ay wada maqleen oo ay wada fahmayaan oo marka keliya ku weelaynayaan in lagu celceliyo xaalka noocaasa yacni aad uma jeclaystaan waata la yidhaahdo altabcu muukalun bimucaadaati almucaadaati dabciga waxaa loo xilsaaroo loo wakiishay bimucaadaati almucaadaati inay la colloobaan waxa lagu celceliyo mucaadaat iyo mucaadaat waa isku lafdi laakiin waa kala macna bimucaadaadka hore waxa weeye waa la collowgii waa min alcadaawa almucaadaatna waxa weeye waa icaadadii waa soo celcelintii marka dadka dabcigoodu waxay karaahiyaystaan amaba la colloobaan wax la soo celceliyo laakiin wixii dee xaajadu keensanaysa in la celceliyo lama col aha oo baahidooday dareemayaan inay u baahan yihiin in loogu celiyo oo ay ku weeleeyaan ka xataa marka ku weeleeye ee ku garta ee ku fahmayna dee maadaama ay jiraan walaalo kale oo aan iyagu intaa ku weelaynin oo u baahan in loogu celceliyo yacni faa'iidada iyaguna inay helaan wuu jeclaysanayaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi marka calaa kulli xaal hadalkii u baahan in lagu celceliyo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku celcelin jiray haayada intuu ku celin jirayna saddex goor bay ahayd waayo waxaa la yidhahdaa qofku inuu wax ku fahmo oo wuxuu fahmi waayey marka loogu celiyo ee uu ku fahmi karo saddex goor weeye hadduu saddexdaa goor ku fahmi waayo ka badan haddii loogu celiyona ku fahmi maayo caadatan saddex goor hadduu ku fahmi waayo yacni waxa weeye inta ka badanna inaanu ku fahmin baa laga yaabaa masalada labaad ee uu xadiisku sheegaya waxay ku saabsan tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu jamac salaamaayo saddex goor buu salaami jiray yacnii jamacii baa wuxuu u qaybsamaa marna jamac yar marna jamac fara badan marka jamacii badnaa waxaa laga yaabaa salaamtii mar iyo laba inayna ku wada maqal waxaana la rabaa salaamtii in dadka eh, la gaadhsiiyaa la rabaa saas aawadeed salaamta in sare loo qaadaa fiican haddii aynay dantu keensanaynin in hoos loo dhigo oo dadka qaar aynay hurdin haddii dadka qaar hurdaan waa in kuwa hurdo aan la dhibin oo inoo iman doonaa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaami jiray salaam aan markaa cidda huruddo kicinaynin inuu salaami jiray cidda soo jeeddana uu maqashiin jiray cidda huruddana aan toosinayn kicinayn inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu salaami jiray waa inoo iman doonaa marka haddii dadka ay soo wada jeedaan salaamtii in la gaadhsiiyo la wada maqashiyo weeye qaarkood baa laga yaabaa inay dee isla hadlayaan isku mashquulsan yihiin marka marka horena salaamtii waa in sare loogu qaadaa sare u qaad ayna dhibsanayn waa in sare loogu qaadaa mar labaadkana waa in loogu celceliyaa haddii lays yidhahdo qaarkood ma gaadhin salaamtiiba ma maqlin waayo salaamtii waxaa looga jeedaa dadka markaa qulubtooda inay isu furanto inay isjeclaadaan oo maxabbadiiyo jacaylkii salaamtu waa sababaysaa walaa tu'minuu xataa taxaabbuu awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum marka salaamtu waxay ka mid tahay waxyaalaha la ysku jeclaaday ka mid tahay marka maadaama dadku ay u wada baahan yihiin inay isjeclaadaan in salaamtii la wada gaadhsiiyo la wada maqashiiyaa fiican ee kuwa ku soo xigay intaad salaamto hoos u salaamto inaad iska fadhiisato oo daad kuwii kale ay sidhahaan tol idinku muxuu idin salaami waaye yaa laabtood xoogaa ay gocato dee munaasib maaha marka calaa kulli xaal alimaam nawowi waxau yidhi waxaa lagu xambaarayaa inuu jamacu markuu badan yahay inay tahay laakiin jamacu hadduu iska yar yahay oo marka ay ku wada maqlayaan salaamta in waxba loogu celceliyo uma baahna xadiidka sideed boqol iyo sideed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo toddobiyo lixdani wa can almiqdaadi radi allaahu canhu fii xadiidihi tawiil imaam muslim wuxuu ka soo wariyey miqdaad saxaabiga la yidhaahdo qaala wuxuu idhi kunna narfacu lilnabiy sala allahu aleyh wasalama nasiibahu min allaban wuxuu idhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u kor yeeli jiray bimacnaa u geyn jiray lilnabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga nasiibahu dheertiisii min allabani caanaha ka mid ahayd yacnii qaybtu caanaha ku lahaa hal nasiibkiisaasi min allabani caanaha ka mid yahay ayaannu siin jirray oo u kor yeeli jirray fa yajii'u min alleyli wuxuu iman jiray qayb habeenkii ka mida ah, ayuu iman jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam meel baa loo dhigaa caanahaas ayaa meel loo dhigi jiray markaasaa habeenkii mar ka mida ah ayuu iman jiray qayb ka mid a ah. fa yusallimu tasliiman laa yuuqidu naa'iman wa yusmicu lyaqdaan wuxuu salaami jiray salaam salaamtaasoo laa yuuqidu naa'iman salaamtaa laga sifaynaya salaamtaasoo laa yuuqidu aan toosinaynin naa'iman ruux hurda aan toosinaynin wa yusmicu alyaqdaana wa yusmicu u maqashiinayo alyaqdaana ka soo jeedana u maqashiinayo ficilkan laa yuuqidu nafyiga iyo ficilka uu galay oo dhan bay ku wada cadfan tahay ee yuuqidu oo manfiga a ah kuma cadfana haddii manfiga lagu cadfo waxay noqonaysaa nafyigu yadana inuu ku dhacaayo walaa yusmicu bay markaa macnuhu u dhici lahayd haddii yuuqidu keliya lagu cadfo laakiin laa yuuqidu oo wada socota ayaa wa yusmicu lagu cadfay saas aawadeed yacni muhbat hadal la sugaayo ayaa lagu cadfayaa hadal la nafyinaayo ee manfiga keliya lagu cadfi maayo wa yusmicu wuxuu maqashiinayay alyaqdaana ka soo jeeda ayuu maqashiinayay fajaa'a anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigay baa yimi oo fasallama waa salaamay habeen habeennada ka mida kamaa kaana yusallimu siduu u ahaan jiray salaan la mida salaamtuu ahaan jiray mid salaama ayuu salaamay rawaahu muslim muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiskan qiso dheer baa ku jirtay miqdaad wuxuu yidhi anigiiyo laba saaxiib oo markaa waxaa weeye saaxiibbaday ahaa saddexdayadaasaa madiina nimi waa miqdaad iyo laba saaxiiba oo uu leeyahay cidi inayna hoyse ayaannu doonnoo dee ayna kafaalo qaadato markaasaa cidinna kafaalo qaadan weyday xaaladda adkayd gaajana waa jirtaa kadib baa nebigu calayhi salaatu wasalaam u yidhi ila keena waana kaxiyey guryihiisa agtooda ayuuna geeyey saddex riyaad oo irmaan ayaa jooga riwaayada muslim siday sheegaysa waa saas laakiin bacdu riwaayaat waxaa laga sheegay afar riyaad inay ahaayeen laakiin badiba riwaayada muslim iyo riwaayaadka kale badankoodu siday tilmaamayaan saddex riyaad bay ahaayeen oo irmaan wuxuu ihi saddexan riyaad inoo lisa idinkuna intiina cabba anigana intayda ii dhiga marka caynkaas yadaa ah ay sameeyaan riyihii bay lisi jireen markay lisaan bay intooda cabbi jireen nebigana calayhi salaatu wasalaam intiisay u dhigi jireen habeen baa nebigu calayhi salaatu wasalaam yaro dib dhacay saddexdii saxaabi mid waliba intiisiiba cabbay miqdaad baaba halkaa loo keenay intii uu nebiga u dhigay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yihi war nebiga dee ansaartiiba wax siinaye hal gaajoo daran baa ku haysay maad iska cabtidniyo intan waa intuu nebiga u dhigay calayhi salaatu wasalaam nasiibkii nebiga dhowr goor markii naftii sidaa ku celicelisay markii dambe waa kacay dabeedna caanihiibu cabbay markuu caanihii cabbay ba haddana shaydaankii murugo u keena shaydaanku waxa weeye qofka marka hore waxbuu ku kallifaa uu yidhaha saa yeel hadhowna wuxuu uga jeedaa inuu murugo geliyo kadib buu wuxuu ku yidhi iminka inta nebigu yimaado caanihiisii waayayaa markuu waayo ayuu ku cadhoonayaa dabeedna markaasuu ku habaarayaa markaasaad aakhire iyo adduunyadaba aad guuldarraysanaysa bahal murugaa ah buu ikeenay buui labadaydii saaxiib buu yidhi markiiba waa gameen oo iska seexdeen anigu waa gam i waayey buuhi mara yar baan haystaa aan huwanay buui oo haddaan xagga madaxa ka dhammeeyana go'aa yara aan haysto addimada bannaanaanaya haddaan xagga addimada ka dhammeeyana xagga madaxa bannaananaya iska galgashay sii ahaaday nebigii baa yimi calayhi salaatu wasalaam waan soo jeedaa ma gamin buuli waa qiso la yaab leh qisaas markuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam ayaa meeshii caanaha loo dhigi jiray buu tegey wuxuu arkay caanihii meeshii baalkiyo maran aan waxba ku jira baa naxay anigii baa naxay buu leeyihi nebigaa gacmaha sare uqa allah hadduu ka habaaraya markaasuu yidhi allaahumma acim man acamanii wa asqi man asqaanii ilaahu kii iquudiye quudi kii waraabiyana waraabi kadib baan kacay buuri halkaan middi ka qaato waxaan doonay saddexda mid inaan gowraco waa cajiib middi intaan qaatay baan waxaan doonay saddexdii riyaad midkood inaan gowracaan doonay markaan riyihii u tegey baan candhadooda taabtay saa waxaabaad mooddaa inaan laba lisinba waa dararsan yihiin kuwii kalaan taabtay waa dararsan yihiin weelkii baan soo qaado caani baan soo lisay markaan caanihii soo lisaa nebiga u keenay buuri markaasaan kuuhi yaa rasuulalahi cabd markaasaa uu yidhi caanaha ma cabti ugama jawaabin yaa rasuulalahi cab wuu cabbay inuu buu doonay markaasaan ku uhi yaa rasuulalahi cab waan ku celiyey haddana markaasuu cabbay markii waxa weeye aan arkay inuu decaanihii si fiican u cabbay qadarkii u baahnaaba ka cabbay ayaa dabeedna markaysaa farxad aan aad u qoslay ducadii nebigana de helay allahuma acim man acamanii wa asqi man asqaanii markaasaan dabeedna qosol baan qoslay buu i qosalkii baan dhulka kula dhacay buui markaasuu igu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ixdaa saw'aatika ya miqdaad yacni qasarkani wuxuu ka mid yahay yacni waxyaalaha dee markaa yacni aan ficnayna aad samaysay sida ugu qosaysay kheyr caadi wey markaasuu deedna qisadii uga warramay qisadii ayuu uga warramay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa raxmad ilahayna siiyey yacni markaa weeyaan marka xadiidku wuxuu sheegayaa yacni qisada caynkaasi cajiibkaa buu sheegaya laakiin mawdicu shaahid buu sheikhu ku soo kaaftoomo xadiidku inuu dheer yahayna waa kuu ishaaray fii xadiidihi tawiil buu ku yidhi qadarka laakiin mawdicu shaahidka ee baabkan ka khuseeya ee hadda markaa faa'idada ugu jirto ayuu markaa soo arooriyey ou markaa keenay fa yusallimu tasliiman laa yuqidu naa'iman wa yusmicu alyaqdaan marka waxaa laga qaadanayaa haddii dadkii qaarkood hurdaan inaan la toosinin oo codka markaa cod yacni kuwan joogaa maqlayaan kuwa kalena aynay ku toosayn in markaa lagu salaamo ayaa laga qaadanaya laakiin culammadu waxay yidhahdeen wakhtiga ay dadku soo wada jeedaan waxa fiican shamacna ay yihiin salaamta in la wada gaadhsiiyaa markaa fiican laakiin haddii kale waxaa loo salaamayaa sidaa tartiibta ah ee aan dadkii aynay dhibsanayn ama aan dhibta ku ahayn rawaahu muslim xadiidka siddeed boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo siddeed iyo lixdaneh wa asmaa'a binti yaziida radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam asmaa bintu yaziid oo saxaabiyad weeye saxaabina dhalay ghazawaadkana nebiga calayhi salaatu wasalaam way kala qaybgeli jirtay oo bacdu alghazawaat bay ka qayb gashay waxay dawayn jirtay dadka markaa waxa weeye dhaawacma way waraabin jirtay waa dawayn jirtay fii bacdi alaxyaanna yacni dagaalada qaarkood waaba ka qayb gashay ilaa wakhtigii dambe ee saxaabada ee bacda wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam dagaalkii yarmuug ee sannadii saddexe tobnaad dhacay ee ruum lala dagaalamayey way xaadirtay waa ka qayb gashay kadibna waaba dagaalantay waxaa la yidhaha sagaal ruum ka mida bay dishay baa la maalinta sagaal bay dishay marka waxyaalo badan oo kolley qisooyin marka badan baa laga sheegaa oo marka waxa weeyaan iyada loo soo arooriyo nabigana calayhi salaatu wasalaam axaadiisaan badnayn bay ka soo warisay axaadiistaan badnayn bay ka warisay dumarkii ugu horreeye ee nebiga baycada la galayna ka mid bay ahayd waxay odhan jirtay ana awalu man baayaca rasuul allahi sal allahu aleyh wasalam waxay u jeedaa min annisaa yani kooxdii ugu horraysay ku jirtay kooxdii ugu horraysay ayay ku jirtay maalintii uxud markii waxaweye la yidhi waxa weeyaan aabbaha la dil walaalkaana la dil adeerkaana waa dhaawac halis ah ayay soo socotay nebigay aragtay calayhi asalaatu wasalaam markaasay waxay tidhi kullu amrin bacdaka jalal ya yacni musiibo kastoo adiga kaa soo hadhaa waa sahal yaa musiibo kastoo adiga kaa soo hadhaa sahal weeye mar haddoo adigu marka waxaweyn aan yacni dhibaato weyne kugu sugnayn walow dee dhaawac yaroo khafiifia ah ha ku sugnaadabae yacni waxa weeyaan waa sahal bay tiri wa asmaa binti yaziid radia allaahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama mara fi lmasjidi yowman nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray masjidka gudihiisuu maalin soo maray sida xadiisku sheegaayo wa cusbatu min annisaa'i qucuud iyada oo oh, walxaal cusbatun koox min annisaa'i dumarka ka midii qucuudun ay fadhiyaan faalwaa biyadihi bitasliim faalwaa waa tilmaamay biyadihi gacantiisa ayuu ku tilmaamay bitasliimi salaam ku tilmaamay yacnii ku ishaaray gacantuu salaam u taagay sheegaysaa riwaayadu rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yihi waa xadiis xasan ah qaala imaamu nawawiyu wahada maxmuulun cala annahu sala allahu alayh wasalama jamaca bayna allafdi waalishaara kan waxaa lagu xambaarayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu kulmiyey bayna lafdi odhaahda iyo waalishaarati tilmaanta oo calaykum iyo ishaarada inuu isku daray tilmaanta iyo inuu isku daray salaamta inuu ku dhawaaqo saasaa lagu xambaarayaa buuri wa yu'ayiduhu anna fii riwaayati abi daawuuda fasallama calayna waxaa sidaa ayidaysoo xoojinaysaa anna fii riwaayati abi daawuuda in riwaayadda abi daawuud ay ku sugnayd fasallama calaynaa waana salaamay marka waana salaamay iyo fa'al waa biyadihi bitasliim laba riwaayo kala duwan baa midba mid sheegaysaa isku riwaaya labada ma wada sheegin laba riwaayo kala duwan oo labadaba laga soo warinaayo yacni marka waxaweye shahr ibnu xawshab yacni markaa laga soo warinayo uu sanadka ku jiro ayaa marka waxaweeye sida iyo sida kale sheegaysa marka culammada qaarkood waxay sameeyeen inay labadaba aqbaleen dabeedna marka ay jamciyeen sidaa imaamu nawowi oo kale sameeyey imaamu tirmidina waa taxsiiniyey wuxu uhi xadiisku waa xasan ayuu markaa u yihi shahr ibnu xawshabna waa nin laysku khilaafsan yahay oo a'immada qaarkoodna ay quweyn jireen oo xadiiskiisa taxsiinin jireen oo imaam axmed iyo yaxya ibnu maciin iyo bukhaari iyo arrinkiisa waa quweyn jireen axaadiistiisana way taxsiinin jireen yacnii marka waa taxsiinin jireen xadiis xasana inuu yahay bay ictibaarin jireen axaadiisu soo wariyey a'immo kalena way daciifin jireen waxay odhan jireen waa nin dee sayulxifdi ah oo wahmi badan oo waa daciif saasay odhan jireen marka nin laysku khilaafsan yahay sanadka ku jira weliba jarxiga culamada qaar ka sheegeena waa jarxi mufasaroo waa kasiirulawhaam bay yidhahdeen waa wahmi badan yahay bacdi culamada ka mid a ah yidhi waxay u tacniyeen waxay ahayd yacni madaxda inuu la xidhiidhay daraaddeed bay u tacniyeen oo yacni markaa taas uu madaxda ka agdhowaaday bacdi baa sidaa yidhi laakiin taas hadday qaarkood u tacniyeen dee qaar kale waxay sheegeen sabab kale oo fasiran oo ah wahmi badan inuu meelo badan ku qaldamay yacni saasay markaa waxba tilmaameen haddaba riwaayada abi daawuudka iyo riwaayada tirmidiga riwaayada tirmidiga waxaa ka warinaya cabdilxamiid ibnu bahraan baa ka warinaya waa riwaayada tirmidiga riwaayada kale oo ibnu abilxasan uu ka warinaayo waa nin marka min rijaali saxiixayn oo bukhaari iyo muslim ku ixtijaajaan baa ka warinaya shahri saas aawadeed culamada qaarkood waxay arjixeen sida albani oo kale riwaayada abi daawuudka oo waxau yidhi ninka ka warinaya shahri waa nin muxtajun bihi fi saxiixayn rijaalkii saxiixaynka nin ka mida oo bukhaari iyo muslim ku ixtijaajaan baa ka wariyey kan kale laakiin sidaas ma aha yacni waxbaana ku yara jira xifdigiis saas aawadeed riwaayada marka waxaan yani raajixa noqonaysaa tan weeye waxaana lagu xambaarayaa ikhtilaafkan inuu shahri xaggiisa ka yimina waa ka iman kartaa haddii laakiin cidda ka soo warisay la arjaxo riwaayada abi daawuudka arjaxa riwaayada abi daawuudkana ishaara kuma sugnaa fasallama calayna baa ku sugan haddama aragtaa saas aawoodee waxaa ka iman karta shahri inuu masalada isagu ku iddiraabay oo marna sida u sheegay marna sida u sheegay ila riwaayo labadii kulminaysa ma sheegini ya labadii raawiye ka kala warinayana saasay u kala xoog badan yihiin sidaas ayuu kala xoog badiyey ishaarada aanu nimaadno xadiiska insixadiisa wax ku jiraan marka la arko mas'alada uu sheegayo macno ahaan masalada uu sheegaya waxay ku saabsan tahay salaamtii in ishaare lagu guto walow haba la raaciyo salaamtabe marka hore in eh, tilmaanta yacni ishaarada laysku salaamo axaadiis baa diidaysa waxaa ka mid a ah xadiiska nasaa'i soo wariyey laa tusallimuu tasliima alyahuudi fa ina tasliimahum bilru'uusi waalakufi waalishaara rawahu nasaa'i min xadiisi jaabir wajawadahu alxaafidu xaafidna wuxuu yihi sanadkiisu waa jayid ha salaaminad salaamta yuhuudd oo kale ha salaamina oo sida yuhuuddu wax u salaamto ha u salaamina say wax u salaamaan fa inna tasliimahum bilru'uusi waalakufi waalishaara salaamtoodu waxay ku dhacdaa madaxyada inay madaxa ishaarada markaa madaxa iska salaamaan iyo kafafka bimacnaa gacanta markaysaa inteedaa hore jaraqsateeda ka horraysa ama cukurka inay isku salaamaan iyo walishaara tilmaan inay isku salaamaan tilmaantu waxay noqon kartaa dee in eh, kafkoo dhammaystiran aanu ku salaamine ishaaradii markaysa markaa ay noqoto markaysaa faraha wax ka mida in lagu salaamayo ama suulka ha noqoto ama wax la mide yacni marka ishaaradii tilmaantii in la ysku salaamo waxa uu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam salaamtii yahuudda inay tahay marka xadiis nahiya iyo yacni reebaya in saa la sameeyo ayaa jira xadiis kaloo tirmidi soo wariyo isaguna ishaaradaas inay salaamtii yahuud iyo nasaarada tahay tilmaamayaana waa jira oo sanadkiisa dacfi ku jiro marka isaguna waxa weeye waa sii quweynaya uun calaa kulli xaal asal ahaan salaamta tilmaanta laysku salaamaa dee waxay ahayd mid mamnuuc ah waxaa laga soo reebay salaadda gudaheeda hadduu qofku isagoo ku jira cidi salaamto axaadiis saxiixa loo hayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam ishaare kaga qaadi jiray oo uu tilmaami jiray yani salaamtii ishaaro yani uu ku tilmaami jiray siduu u tilmaami jirayna waxay ahayd si gacanta markaysa markaa yani xagga hoose loo jeedinayo yani saasoo kale yani saasoo kale loodhan maaha saa uma taagi jirin yani saasuu marka waxaweyaan baatinkeeda bimacnaa xagga calaa cashar wuxuu xigsiin jiray markuu salaada gudaheeda haddii lagu salaamo uu eh, tilmaanta kaga qaadayo baabacda wuxuu xigsiin jiray xagga dhulka ayuu xigsiin jiray taas iyadu waxa weeye xadiis baa loo hayaa axaadiis sixaaxa ku soo aroortay waa laga reebayaa waxaa timi haddaba wakhtiga aan salaad lagu jirin ee cid aad salaamayso ciddiina aad musaafaxa la gaarayn xaaladda caynkaasa ma isku daraysaa salaamta iyo ishaarada ma isku daraysa xadiiskani hadduu sugnaan lahaayo asixi lahaa waa inuu markaa nebigu labadaba kulmiyey oo ishaaray wuu khasisi lahaa xadiidkaas laa tusallimuu tasliima alyahuud fa ina tasliimahum bilru'uusi waalakufi waalishaara laakiin haddii sixadiisii dee wargalay oo xadiiska sixadiisii marka aynay sugnayn oo dacfi ku sugan yahay xaalka caynkaasa marka xadiis daciifa laguma khasisaayo cumuumka xadiiska saxiixa ah xadiiska haabitka ee sugan cumuumkiisa lagu khasisi maayo saas aawadeed sida marka waxa weeye salaamadu ku jirtay axwadkaahi waxay tahay ee salaamta tilmaanta laysku salaamayo ee laysku darayo lafdi ahaan in loogu dhawaaqo iyo ishaaradii labada la israacinayo in markaa la yska ilaaliyo ay tahay sida salaamadu ku jirtaa taa ay tahay laakiin xadiidkan hadduu sugnaan lahaa waa lagu khasisi lahaa xadiidka kale ee haabitkaa waa lagu khasisi lahaa masalada waa laga reebi lahaa laakiin mar haddaanu sugnayn alcaamu yabqaa calaa cumuumi caamku cumuumkiisu ku baaqi noqonayaa oo qadarka laga reebay ee xadiidkaa saxiixi ka reebay ee salaadda gudaheeda mooyaane inta kale waxay noqonaysaa inay ku baaqi tahay cumuumka nahyiga inay ku jirto wallaahu aclam xadiidka sideed boqoliyo lixdan can abi umaamata radia allaahu canhu qaala qaala rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam ina wla annaasi billahi man bada'ahum bisalaam abi imaama waxau yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi ina awla annaasi dadka waxa ugu dhowaansho badan ee ugu xaqnimo badan bilaahi ilaahay daacada uu la yimid daraaddeed ee u degdegay daacadii man bada'ahum bisalaami kii bilaabay salaamta ku bilaabay ee salaamta ku horreeyey kaasaa xagga ilaahay ugu dhowaansho badan yacnii khasladaa marka la eegaayo oo bimacnaa hawaabkiisa iyo ajarkiisa ayaa badnaanaya daacadii buu u degdegay oo isagu horraan sameeyey rawaahu abuu daawuuda biisnaadin jayid abu daawuud baa soo wariyey sanad wanaagsan buu ku soo wariyey wa rawaahu tirmidiyu binaxwihi tirmidina waa soo wariyey xadiidkan mid kaleoo ku markaa dhow xagga lafdi ahaan ku dhow ayuu ku soo wariyey wa qaala wuxuu yihi xadiisun xasan waa xadiis xasana buu yidhi waqad dukira bacdahu yacni waana la sheegay kan dabadiisana waa lagu sheegay waxaa la ishaarayaa baabkan ka dambeeyana in lagu sheegaayo xadiiska marka awla annaasi waxaa loo jeedaa ay aqrabu annaasi min allaahi biaaca sida shuraaxduba ay sheegayaan waa dadka cidda ugu dhowaanshaha badan xagga ilaahay oo ugu dhowaanshaha badan taacaday la yimaadeen bimacnaa ficilka ay la yimaadeen baa taaca ah waa cidda salaamta bilowday bimacnaa iyagaa fadli badan oo ka salaamta bilaabaya iyo ka salaamta celinaya waxaa afdal marka ah khasladaa ku fadli badan ka bilaabay ya bilaabista salaamta la bilaabayaana waa sunne sida jamaahiir ahlicilmi ay qabaan salafan wa khalafan celinta salaamta la celinayo oo laga jawaab celinayaana waa waajib wa idaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha waayo waa amar marka salaamtii in la celiyaa waajib weeye waxay u tusaaleeyaan culammadu waxay yidhaahdaan faralka iyo sunnaha faralka ayaa fadli badan marka saddex masalaa laga soo reebaa masaladani waa ka mid oo salaamta in la bilaabaa waa sunne in salaamtii la celiyaana waa waajib ha yeeshee sunnaha ahaadee waa sunne faralkii ka fadli badan weeye waa sunne faralkii ka fadli badan weeye yacni saas weeyaan waayo nebigu wuxuu yidhi inna awla annaasi billaahi man bada'ahum bisalaam yacnii kaasaa ilaahay ugu dhowaansho badan bimacnaa ficilka uu la yimi xagga taacada inuu ka fadli badan yahay ficilka kale la yimi oo salaam celinta ah inuu ka fadli badan yahay laga qaadanaya asalka farad iyo sunnana inuu faralku khayr badan yahay waxaa laga qaataa xadiiskii macruufka ahaa ee tilmaamayey wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima aftaradtuhu calayh addoonkaygu iguma soo dhowaado ayuu allah yidhi xadiisulqudsigii shay aan ka jeclahay waxaan ku faral yeelay walaa yataqarabu cabdii ilaya bishayin axabba ilaya mima aftaradtuhu calayhi walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafir sunnayaashiina kama zuulaayo inuu igu soo dhowaado ayaa la yidhi marka sida sunnaha loo cabiray iyo sida marka la sheegayo faralka loo cabiray waa kala duwantahay shay wuu u jacayl badan yahay allah in loogu dhowaada waa faralka idan waxaa ka soo baxaysaa sunnihii wuu ka fadli badan sunnihii wuu ka fadli badan yahay haddii laga tagana dee dembi baa ka imanayo xaggaana markaa dembi baa ka imanaya laakiin sunnihii tegitaanka laga tago oo istikfaaf iyo wax kale looga jeedin dee lagu dembaabi maayo ee wahsadoo kale looga tago laakiin faralkii haddii laga tago yacni waa lagu dambaabaya ogaan looga tago cudurdaar la'aan waa lagu dambaabay xadiidka siddeed boqol iyo koob iyo lixdan wa can abi jurayin alhawjaymiyi radi allaahu canhu qaala ataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abi jurayi alhujaymi waxau yidhi ataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan u imi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baan u imi faqultu waxaan idhi calayka asalaamu ya rasuula allah korkaaga ha ahaato assalaamu ay xifdu asalaami ilaaha assalaam ilaalintiisu korkaaga ha ahaato ama wejiga labaad calayka assalaamu yacnii nabadgelyo korkaaga ha ahaato labada tafsiir culammadii mutaqadimiintu inay ku fasireen waa sheegnay sida arjaxayna waxaynu nidhi waxa fiican in lagu fasiro assalaam magacii ilaahay inuu yahay oo xifdu asalaami min baabi xadfi lmudaaf ilaalinta ilaaha assalaam korkaaga ha ahaato waayo waatuu nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam assalaamu ismun min asmaa'i illaahi wadacahu fi alardi faafshuhu baynakum xadiiska saxiixa ah salaamtu waa isim waa magac magacyada ilaahay ka mida ah uu ilaahay arlada dhigay bimacnaa sharciyeeye in laysku salaamo ee faafshuuhu baynakum calayka asalaamu ay calayka xifdu asalaami ilaaha assalaam ilaalintiisu korkaaga ha ahaato yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam laa taqul calayka assalaam ha odhanin calayka assalaam ha odhan fa inna calayka assalaam yacnii hadalka ah calayka assalaam ah jumladaasaa waxay noqonaysaa isimkii inna biictibaar inay tahay yacni kalaam fa inna calayka asalaam calayka assalaam hadalka ahi taxiyatu lmawta dadka dhintay salaamtooda weeye yacni dadka dhintay baa lagu salaamaa rawahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasan oo saxiixa waqad sabaqa bituulih waana soo hormaray bituulihi dherarkiisa xaaluu ku dheehan yahay multabisan bituulihi xaaluu yahay ayuu soo hormaray xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa kayfiyadii salaamta ayuu sii caddaynayaa oo ninka abu jurayi la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku salaamay calayka assalaamu yaa rasuula allah nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa hi sidaa ha odhannin waa u diiday marka in waxaweeye aan la hormarinin qofka salaamta bilaabaya inaanu calaykum iyo calayka iyo hormarinaynin ee dib dhigaayo ayaa laga qaadanaya sida mashruuci ay tahay sida kale sidan inuu yidhahdana mashruuca inay ahayn markaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taqul calayka asalaam calayka asalaam ha odhan waa nahyi waa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam mar labaadka wuxuu sheegay dadka dhintay sida lagu salaamo weeye haddaba waxaa ishkaal gelinaya mas'alada ishkaal ahaan waxaa ugu soo arooraya axaadiista sheegaysa xabaalaha marka la booqdo dadka dhintay in lagu salaamo sida aynu isu salaanno oo kale si la mid a ah. assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina walmuslimiin assalaamu calaykum inta dambe waa ziyaadadii ducoo lagu darayo iyo weeyaane assalaamu calaykum baa la yidhi marka dee in salaamtii la hormarinayo dadka dhintay qudhooda marka la salaamayo ayaa xadiiskaasi ku tusinaya iyo axaadiista la midkee ziyaaratulqubuur ku soo arooray haddaba haddii dadkii dhintay lagu salaamayo salaamtaynu isku salaamno mid la mid oo assalaam la hormarinaayo xadiiskan maxaa lagu xambaarayaa fa ina calayka assalaamu taxiyatu lmowta culammadu waxay yidhaahdeen waa min baab alikhbaar bilwaaqic oo carabtiiba waxay samayn jireen waagii hore inay ku salaami jireen dadka dhinta calayka asalaam ay ku salaami jireen ashcaarahoodana ay ku sugan tahay sida shaacirkii yidhi calayka salaamu ullaahi qaysa bna caasimin wa raxmatuhu maa shaa an yataraxama calayka salaamuullaahi salaamta ilaahay korkaaga ha ahaato qaysa bna caasimin qayso ina caasim ahow wa raxmatuhu maa shaa an yataraxama ashcaaro kalena waa ku soo aroorto noocaas markaa loo odhanayo marka waxa weeye taxiyat lmowta markuu nebigu sheegaya waa min baab alikhbaar bilwaaqic wixii jiri jiray caado ahaa iyo muctaad ahaa buu sheegayey inay sharcan tahay sidaa in lagu salaamo muraadku ma aha waxay la mid tahay yani min alkabaa'iri an yashtima arajulu waalidayhi qaalu wa kayfa yashtimu arajulu waalidayhi qaala yasubu aba arajulu fayasubu abaah yacni ninbuu aabbihii caayayaa markaasaa ninkaasina ugu jawaabaya inuu aabbihii caayo looma jeedo haddii ruux aabbihii la caayo inay bannaan tahay isaguna inuu ku jawaabo ku aarguto inuu aabbihii kii caaye aabbihii inuu isaguna aabbihii caayo uu yidhahdo aabba la caayo aabba la caayuu leeyihi yani mid bannaan ma aha walaa tasir waasiratun wisra ukhra laakiin min baabi alikhbaar bilwaaqico waxaa laga tilmaamayaa saasi inay dhici jirtay oo haalib ahayd baa laga tilmaamaya yacni waxayna leedahay nadaa'ir iyo waxyaalo shabahay leedahay marka tanna waxay tahay sidii waxa weeye ay isticmaali jireen muctaad ka ahayd ayaa laga xikaayoonayaa la sheegayaa ee sharcan saa in la yeelo in laga tilmaamayo muraadku maaha muraadku saas maaha waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxaweeye inkaarulmunkar la sameeyo oo ciddii mukhaalafo sharciga la timaada in laga reebo waxay la yimaadeen laa taqul calayka asalaam waa min baabi inkaari ilmunkar noocaasna waa laga qaadanaya baabka boqol iyo saddex iyo soddon baabu aadaabi asalaam salaamista laysasalaamayo aadaabteedu u baab yahay xadiiska siddeed boqol iyo laba iyo lixdan wa abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal yusallimu alraakibu cala almaashi waalmaashi cala alqaacidi waalqaliilu cala alkaiir rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi yusallimu alraakibu ka wax fuushani waa salaamaya cala almaashi kii cagaha ku soconayey ayuu salaamaya waalmaashi kii cagaha ku soconayeyna waa salaamaya cala alqaacidi kii fadhiyey ayuu salaamaya walqaliilu dadka yarina cala alkasiiri dadka faraha badan labay salaamayaan muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati albukhaariyi riwaayada bukhaari waxaa ku sugnayd wasagiiru cala alkabiir ka yarina wuxuu salaamayaa ka weyn buu salaamaya xadiiskani wuxuu ku tusinayaa salaamtii sida loogu kala xaqnimo badan yahay oo cidda soconaysa cidda markaa aan soconayn ee fadhida inay salaamayso cidda wax fuushani cidda soconaysa inay salaamayso yani cidiba cidday markaa waxbay uga dhowdahay yani markaa huduuga iyo deganaanshaha ay uga dhowdahay ayaa markaa waxaweye la salaamaya kii soconayey waa inuu salaamaa kii fadhiyey wakadaa ka taagana waa la mid ka fadhiyey buu la mid noqonaya jamacii yaraa jamac badan bay salaamayaan kii da'diisu yarayd kii weynaa buu salaamaya ixtiraam la ixtiraamaayo ayaa ka yar inuu salaamta bilaabo yacni marka ay sunno u tahay kii raakibka ahaa kii maashiga cagaha ku soconayuu salaamaya laakiin hadduu dee salaamtii isagu ka gaabiyo oo uu salaami waayo yacnii ka kale inuu salaamo waxba dhibaata kuma sugnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood carruur buu intuu soo maro salaami jiray waxay taasi markaa caddaynaysaa in waxa weeye haddii markaa cidda yacni u xaqali salaamtii ay ka gaabiyaan in ciddii kale markaa salaamtii inay bilowdaa inay tahay mid mashruuca ayaa laga qaadanaya xadiiska siddeed boqol iyo saddexiyo lixdan wa can abi umaamata suday bni cajlaan albaahiliyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abi umaamata albaahili waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi ina wla annaasi billaahi man bada'ahum bisalaam ina wla dadka ugu dhowaanshaha badan xagga allah ugu dhowaanshaha badan daacaday la yimaadeen daraaddeed man bada'ahum waa cidda ku bilowday bisalaami salaamta ku bilowday rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin jayid sanad wanaagsan buu ku soo wariyey sanad wanaagsan ayuu ku soo wariyey wa rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi waa soo wariyey can abi umaamata radia allaahu canhu abi umaamu ka soo wariyey qiila waxaa layihi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow alrajulaani yaltaqiyaani ayuhumaa yabda'u bisalaam alrajulaani laba nin oo yaltaqiyaani kulma ayuhumaa koodeebaa yabda'u bisalaami salaamta bilaabaya way kulmeenoo waa isku soo baxeen midna maashi ma aha midna qaacid ma aha ama mid waxa weeye markaa ma soconayo midna ma taagna ama ma fadhiyo waxaweye labaduba socod bay ku jireen way kulmeen keebaa salaamta bilaabaya xaaladdaa way u simantay qaala awlaahumaa billaahi tacaalaa ka ilaahay ugu xaqnimada badan bimacnaa ugu dhowaanshaha badan xagga ilaahay ayaa salaamta bilaabaya yacni kii bilaabaa fadli badnaanaya macnaha laga tilmaamaya ma ajarkiisu uu badanaya marka labada way u siman yihiinoo waxay noqonaysaa waxaweye kii bilaaba ayaa afdal ah oo khasladaa ku fadli badan yacni sida kale waa dhici kartaa ka kale inuu afdal yahay laakiin khasladan mucayankaa laga hadlaya qaala tirmidiyu tirmidi waxau yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana buu yidhi marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal salaamta in lagu dadaalo laga qaadanayaa ta kale salaamta in lagu dadaalo in lala yimaado fadlin laga helaayo iyo markaa thawaab laga helaayo ayuu markaa ku tusinaya yacnii dadka qaarkooda wax soo kala dhex galeen haddii waxa weeye marka ay dhacdo in waxaweye naftoo kale ay wax soo kala galaan xaaladda caynkaas ah waxaa lagu jebinayaa hajrigii salaamta markaa inuu bilaabo ruux oo salaamtii la yimaado niyaddiisana ka saaro hajrigan iyo waxaan ka saaro ya cuqdaddii markiisa ayna ku baaqi noqon haddii waxa weeye uu qofka kale salaamtii ka qaadi waayo markii hore waabay isu cadhoodeen mid walba kale waa ka haajiray yacni waxa weeyaan waxyaalaha dhexdooda ee dadka caradooda iyo waxyaalahaas yacni cudurdaar waxay haystaan saddex maalmood bay haystaan haddaanu hajri diiniya ahaynoo diin ahaan qofkan inuu xun yahay uga haajirayn ay tahay lixadi nafs iyo wax la mid ah, ay isku dhacay isku dhaceen ay tahay muhladay haystaan waa saddex maalmood saddexdaa maalmood gudahooda dembi kuma qabaan wixii laakiin ka dambeeya hadduu hajrigii sii wadaan waa ku dembaabayaan marka labadooduba dembigii bay ku jiraan haddii waxa weeye ay dhacdo in marka hajrigii markaa waxaan yacni eh, sidaa u dhacay muddadii muhlada gudeeda ha ahaato kadib ha ahaato wuxuu kaga baxayaa inuu markaysa markaa jebiyo horta salaamtii bilaabo cuqdadana ka saaro nafta aanu naftii wixii ka masaxo yacni salaamtiina markaa u bilaabo hadduu isagu ka qaadi waayo kii kaloo hajirkiis sii wado haddaanu mar cuqdadii naftiisa ka masaxay salaamtiina uu bilaabayo isagu uu salaamayo dee dembigii kakalu ku hadhaya isagu markaa wuxuu noqonayaa inuu saalimkaybu noqonaya laakiin hadduu saddex ka badato waxay u baahan yahay towbadkeen bay u baahantahy laakiin saddexda gudahooda waxay noqonaysaa xaraj ma saara ayay noqonaysaa waa haddii hajrigu aanu ahayn hajri diiniya oo markaa qofku diin ahaan inuu xun yahay daraaddeed mid looga hajiray aan ahayn baabka boqol iyo afar iyo soddon ee kitaabka riyaadu saalixiin ka mida baabu istixbaabi icaadati asalaami calaa man takarara liqaa'uhu calaa qurbin baabu istixbaabi icaadati asalaami salaamta in la soo celiyo in la jeclaysanayo ayuu u baab yahay ou soo celiyo salaamta calaa man takarara liqaa'uhu cidda ay soo noqnoqotay liqaa'uhu kulankiisu uu soo noqnoqday calaa qurbin yacni dhowaansho ee la jirkeed u soo noqnoqotay ama calaa qurbin dhowaansho korkii ay ku soo noqnoqotay oo wakhti dhow isla markiiba haddana uu soo noqday kulankiisu bian dakhala inuu galay weeye bacdaa ba'du taswiir baa la yidhahdaa shayga la doonayo suuradiisa in la tilmaamo ayaa ba'da la geliyaa yacni siday ku dhacaysaa liqaagii si yacni markaa dhow usoo soo noqnoqday bian dakhala waa sida inuu galo uma kharaja deedna uu soo baxo filxaali isla markiiba uu soo baxo aw xaala baynahuma ama dhexdooda u kala teedo shajaratun ee geed kala teedo waa naxwuha iyo waxa la midka ahi yacni shay baa kala teeday oo kala qariyey oo marka ay midba gees ka mara haddana waxa weeye waa isku soo baxeen inay isissalaamaan marka inay dee mashruuc tahay oo la sunnaynaayo ayaa laga qaadanayaa saasaa laga qaadanaya baabkan sheikhu wuxuu tilmaamayaa salaamta in la badiyo oo haddii waxa weeye markaa labada ruux ay markaa kulmaan oo haddana waxa weeye markiiba haddana ay kala tagaan yacni oo haddana isku soo noqdaan sida gurigii baa loogu galay waa laga soo baxay guriga marka loogu galo maqsinka waa la salaamay marka laga soo baxayna haddana waxa waa lagu noqday wax kalaa looga baahday haddana salaamtii in la soo celinaayo inay sunno tahay laga qaadanaya wax kale iska daayeen labadii wada socday haddii wax eh, kala teedaan oo midba gees ka maro kaabadaasaa midna xaggan ka maray midna xagga kale ka mara inay salaamaan waa sunne laakiin waxa kala teedaya waxay yidhahdeen culammadu waa inay yihiin wax aragtidooda kala qarinaya waa inay noqdaan haddii shaygu aragtida aanu kala qarinayn masalan oo kale waxa weeye ay yacni midba geesa ka maro laakiin araggoodii ma kala qarin yacni w waa isku dhow yihiin araggoodiina ma kala qarin mid masaafahaan ay kala fogaadeenna ma aha ee xaalka caynkaasa waxba markaa salaamtii lama soo celinaya yidhahdeen yani shaygaasi waa inuu yahay wax markaa ru'yadii mancinaya oo diidaya waayo de xadiisku wuxuu tilmaamayaa siduu inoo keeni doono liqaa buu keenaya ya fain xaalat baynahuma shajaratun aw jidaarun aw xajarun uma laqiyahu markaa dee waxa weeye liqaagii wax diidaayo marka horeba ayna kulansanayn oo dee waxa weeye sidii wax markaa eh, ay kala qarsoomeen ama wax kala qariyeen waa inay markaa noqdaan xaaladda caynkaasa ayay isi salaamayaan xadiidka siddeed boqol iyo afariyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo laba-iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allaahu canhu fii xadiidi musii'i salaatahu annahu jaaa fasalla bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi hurayra fii xadiidi lmusiii salaatahu ninkii salaaddiisa xumeeyey xadiidkiisii waxay ku soo wariyeen gudihiisa xadiisku waa dheeraa annahu jaaa waa yimi ninkaasi masjidka ayuu yimi fasallaa waa tukaday uma jaaa dabeedna waa u yimi ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga ayuu u yimi fasallama calayhi waa salaamay faradda calayhi asalaam nebigu calayhi asalaatu wasalaam salaamtii buu ka celiyey faqaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam irjic noqo oo fasalli tuko fa innaka lam tusalli adigu maa tukanin farajaca ninkii waa noqday fasallaa waa tukaday uma jaaa dabeedna waa yimi fasallama cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu sallamay nebiga calayhi asalaatu wassalaam xataa facala dalika alaaa maraat ilaa uu sidaa sameeyey saddex goor uu sidaa sameeyey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka warintiisa isku waafaqay oo soo wada wariyey waxaanu ahaa xadiis dheer ayuu ahaa waxyaalaha ku saabsan xuruufta iyo sifaatkooda ku saabsan axaadiista marka la ahrinayo waa lagu akhrinaya waayo usluubka carbeed iyo luqada carbeed buu ka mid ahaa saas aawadeed irjic in la yidhaahdo ra'da markaa la tafkiimiyo iyadoo xadiiskii la akhrinayo weeyaan bay marka ahlucilmigu yidhaahdeen waayo waxyaalaha ku saabsan sifaatulxuruuf iyo makhrajkooda iyo sifooyinka loo yeelaayo waxay ahayd luqadii carbeed mid lagu yaqaana bay markaa ahayd marka usluubkii carabigu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam fasiix buu ahaa marka siduu nebigu uga hadli jiray waxay ahayd yacni sidaas waxa weeye marka mujawadada ah ee bimacnaa xuruufta makhrajkoodii laga soo saarayo xaqoodii iyo mustaxaqoodii la siinayo ayuu marka ahaa taas waa iska tambiih xadiisku waa xadiis macruufa fii xadiisi musiii salaatihi iyo fii xadiisi musii'i salaatahu labadaba waa la odhan karaa marna waxay noqonaysaa waxa weeye in wasfiga loo idaafaynaayo loo idaafaynayo mafcuulkiisii marna waxay noqonaysaa in waxa weeye marka aan loo idaafaynan bay noqonaysa oo dee salaadu waxa weeye waa mafcuulkii weeye marka in la nasbiyaa waa marka bannaantay waana fasiix badankuna siday dabdinayan waa saas weeye yani alladii asaaa salaatahu bay ka dhigantahy alladii asaaa salaatahu ayay ka dhigantahy marka isimka ashale in markaa la idaafeeyo oo markiisa marka waxaan yani marka la idaafeeyana waxay noqonaysaa waxa weeye suwarkii laga soo reebaayey bay noqonaysaa suwarkii laga soo reebaayey ay bannaanayd bay markaa noqonaysaa oo waxa weeye markaa waa marka uu yahay eh, mid ku camal falaaya oo mafcuulkiisii oo kale loo idaafaynaayo suuradaasoo kale waa ku bannaanay eh, ninkan saxaabigaa waxaa la odhan jiray khallaad ibnu raafic baa magaciisa la odhan jiray khallaad ibnu raafic sida riwaayaadka qaarkood kusoo aroortay ninkaasi masjidka ayuu soo galay salaad buu tukaday nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa arkayaa nebiguna markuu tukanaayo ninkaasi tukanaayo wuu arkayaa dabeed markaa salaaddii buu tuma'niinada yacni shayga uu ka tegaayey waxay ahayd yani xasiloonida kaana yukhafifu salaatahu salaaddiisuu fudaydinayey takhfiifkuu la imanaya waxaa laga tilmaamayaa tuma'niinadii inay maqnayd markuu salaaddiisii ka baxay buu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam dabeedna waa salaamay markaasaa nebigu salaamtii ka qaaday salaamtii markuu ka radiyey ayuu wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli noqo oo tuka maa tukane yacni ku laabo salaaddii mar dambe tukado saasuu ku yidhi ninkii baa noqday mar labaad buu tukaday haddana waa ku soo noqday nebiga calayhi salaatu wasalaam mar kaleu haddana salaamay nebigu salaamtii waa ka celiyey haddana wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam irjic fasalli fa innaka lam tusalli yacnii noqo oo markaa tuko maa tukanin yacni markaa saddex goor arrinkaasi dhacaya mar walbana waa salaamaya mar walbana salaamta nebigu waa radinayaa marka waxaa laga qaadanayaa oo uu sheikhu u keenay in waxa weeye haddii wakhti isku dhadhow yacni kulankii uu soo noqnoqdo oo marba marka waxa weeye uu haddana soo noqdo yacnii in mar walba salaamtii la soo celinaayo mar walba in salaamtii la soo celinaayo taasaa xadiiska laga qaadanaya waana ku tusinaya xadiidka siddeed boqol iyo shan iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqol iyo saddex iyo toddobaatane wa canhu abu daawuud wuxuu ka soo wariyey abu hurayra can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam isaguna uu rasuulka ka warinaayo calayhi asalaatu wasalaam qaala inuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa laqiya axadukum akhaahu falyusallim calayh idaa laqiya markuu la kulmo axadukum midkiin akhaahu walaalkii la kulmo falyusallim calayhi ha salaamo ha salaamo fain xaalat hadday kala teeddo baynahumaa iyaga dhexdooda ay kala teeddo oo kala qariso shajaratun geed uu kala teedoo kala qariyo aw jidaarun ama gidaar kala teedo aw xajarun ama dhagax kala teedo uma laqiyahu dabeedna uu la kulmo halkaasay ka qaateen culammada markaa qaarkood ama shuraaxda qaarkood markay sheegayaanu leeyihiin waa in markaa aragtidoodii ay kala qarisaa waxaas waayo uma laqiyahu baa leeyihi uma laqiyahu dabeedna uu la kulmo haddii anda wuxuu kala qarinaya dhagax yaroo iska hooseeye yahay oo xaggii xagga ay ka kala mareen dee waxa weeye gacmaha iyagoo is-haystaa dhici karta inay mari karaan iyagoo aan jirhkooda isku dheganayn bay dhici karta inay mari karaan dee marka waxa weye marka hore mutalaqiyan yihiin oo iska kulansan yihiinba waaba kulansan yihin oo kulankii bay ku jiraan uma laqiyahu dabeedna uu la kulmo falyusallim calayhi assalaamu rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey sheekh albaanina xadiiska waa saxiixinaya wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix xadiiskan waxaa laga qaadanayaa labadii ruux haddii wax kala teedaan oo ay wax kala qariyaan oo ay haddana kulmaan inay isi salaamayaan salaamta inay soo celiyaanna ay sunno tahay ayaa laga qaadanaya baabka boqolyohanyosoddonbaabu istixbaabi asalaami idaa dakhala beytah salaamta in la jeclaysanayo la sunnaynaayo ayuu u baab yahay idaa dakhala baytahu markuu gurigiisa soo galo inuu salaamaa inay sunno tahay oo mustaxab tahay qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi faida dakhaltum buyuutan fasallimuu cala anfusikum taxiyatan min cindi illahi mubaarakatan tayiba faidaa dakhaltum markaa gashaan buyuutan gurya gashaan fasallimuu calaa anfusikum nafihinna salaama bimacnaa walaalihinna kale mu'miniinta assalaama taxiyatan salaan salaama salaamtaasoo min cindi illaahi ilaahay agtiisa ka ahaatay salaama salaantaasoo mubaarakatan barakaysan oo la barakeeyey salaama salaantaasoo la barakeeyey salaama oo khayrkeeda la badiyey salaamtaasoo tayibatan wanaagsan salaama marka waxaa laga qaadanaya guriga marka la galo in la salaamo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahen xataa haddaan cidi joogin waxaa la odhanayaa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin sidaana bacdu salaf baa laga soo wariyey insaa la odhanaayo haddii cidi joogaanna cidda joogtaa la salaamayaa muminiintana waxaa laga soo qaadaa isku nafa inay yihiin oo marka waxaweeye nafe keliya ay yihiin baa laga soo qaadaa marka haddii qaarkood qaarka kale salaamaan waxay ka dhigan tahay inay nafahoodii salaameen oo kale ka dhigan tahay walaa talmisuu anfusakum nafihinaa ceebaynina oo ha isdhalacaynina qofkuna dee caadatan naftiisa isagu ma ceebeeyo waxaa loo jeedaa walaalihiinna kale muuminiinta ha ceebaynina ayaa loo jeedaa oo ha dhalecaynina xadiidka siddeed boqol iyo lix iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo afar iyo toddobaatane wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu sala allahu aleyh wasalam anas waxauu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu aniga igu yidhi yaa bunaya inankayga yaraayow idaa dakhalta calaa ahlika fasallim wa tasgiiru ibnin yaa bunaya inankayga yaraayow waxaa la yidhahdaa tasgiiru ishfaaq wa maxabba yacnii shay baa la yaraynayaa waxaa loo yaraynaya lagula khitaabayaa yaraanshahaas ee jacayl la jecel yahay oo loo turaayo yacni markaa aawadeed baa loo yaraynaya marka waxa weeye waa tashiiru ishfaaqin wa maxaba la yidhahdaa taxqiir loogama jeedo laakiin jacayl bay tilmaamaysa ida maa xuba shayun tawallacat bihi axrufu tashiiri min shiddat alwajdi waa kuu shaacirka yidhi haddii shay la jeclaado xuruufta tashiirkaabaa iska jeclaada buu kuleeyihi jacaylka markaa la jecel yahay daraaddii ayaabay xuruufta tashiirku iska jeclaadaan idaa dakhalta calaa ahlika ehelkaaga haddaad u gasho fasallim salaam yakun barakatan calayka wa calaa ahli beytik haddaad salaamto waxay noqonaysaa barakay korkaaga noqonaysaa salaamtaasi barakay kugu noqonaysaa barakay korkaaga ku noqonaysaa iyo wa calaa ahli beytik iyo ahlu beytkaagaba barakay ku noqonaysa yacni barakaad u soo jiiday oo markaa yacni markaa barakaynaysay noqonaysa baraka u sababaysa waayo waa duco ducadii waxaa loogu ducaynayaa ilaalinta ilaahay ama nabadgelyo ayaa loogu ducaynayaa raxmadda ilaahay baa loogu ducaynayaa barakaa loogu ducaynayaa yacni ilaahay wax walba hayey ee dacawaadkana ajiibaayey baa ilaahay laga baryayaa inuu markaa waxawe salaamo inuu nabadgeliyo inuu markaa u naxariisto inuu barakeeyo yacni markaa qofka ka jawaabayaana intaa in la isaguna odhanaya ya markaa dee khayr badan baa ku jira rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu uhi xadiis xasan ah oo saxiixa weeyaan xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa marka waxa weeyaan reerka ama guriga loo tago in la salaamo yacni haweenayda iyo carruurtaba in la salaamo inay markaa tahay bay markaa ku tusinaysa yacni waxa weeyaan guriga marka la galo waa in la salaamaa salaamtuna waxay ka qayb qaadanaysaa maxabad iyo jacaylkay ka qayb qaadanaysa waa midda kale waa duco ilaahay baa la tuugayaa la baryayaa ilaahayna dacawaadka waa ajiibayaa waidaa saalaka cibaadii cannii fa qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan yacni ilaahay wuu aqbalayaa ducada waana ballan qaaday wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum aniga ibaryaa allah yidhi hadday baridaan waa idinka aqbalaya waa idinka ajiibayaa marka baraka iyo khayr baa ku jira marka waa inaan laga tegin salaamtana la fudaydsan rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiiun xasanun saxiix waxaanu ihi xadiis xasanah oo saxiix ah xadiisku hadduu leeyahay turuq kala duwan waxaa lagu xambaaraa dariiqyada qaarkoodna waa saxiix qaarna waa xasan hadduu hal dariiq keliya leeyahayna macnuhu wuxuu u dhacayaa waa saxiix ama waa xasan marka waxa weeye xasanun saxiix mar waxay tahay in laga tilmaamayo xasanun biariiq biisnaad saxiixun biisnaadin aakhar sanadna saxiix buu ku yahay mid kalena xasan buu ku yahay calaa haada waxay noqonaysaa xasanun wa saxiixun oo waawgii cadafka la xadfay hadduu hal sanad keliya leeyahayna oo xasanun saxiix yidhahdo tirmidi waxaa lagu xambaarayaa in nooc taradudi ku jiro oo uu leeyahay xadiidku ama waa xasan aw saxiixun ama waa saxiix oo markaana awdii la xadfay markaana awdii la xadfay marka waxa weeye hadduu markaa laba sanadoo kala duwan leeyahay yacni xaalka caynkaasa wuxuu noqonayaa inuu aqwa ka yahay saxiix keliya in la yidhaahdo ya oo dariiq kale oo markaa yacni ziyaada ah oo xasan ah ayuu markaa leeyahay bay noqonaysa calaa haada saxiix keliya in la yidhaahdo wuu ka quwo badan yahay markuu laba dariiqoo midna xasan yahay midna saxiix yahay leeyihi markuu hal dariiq keliya leeyahay ee uu tirmidi markaa yidhahdo xasanun saxiix oo loo fasiro in laga tilmaamayo labada mid buu yahay xasan weeye aw saxiixun ama waa saxiix calaa haadana wuxuu noqonaysaa tirmidi xadiidku ka yidhaahdo xasanun saxiix ee sanadka keliya leh wuxuu noqonayaa saxiix keliya kuu yidhaahdaa ama saxiix keliya kii la yidhahdaa inuu ka xoog badan yahay ee isagu yahay duuna dalik kaa xasanun aw saxiixu la yidhaahdaa dee waxa weeye saxiixnimadiisii taradud baa ku jira oo wuxuu isku hayaa ma martabada ixtijaajka ee hoose ee xasankaa miyuu joogaa mise ta ka sarraysa ee saxiixnimaduu joogaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk